هللي كبري واشمخي فالجنى الموعد طب هللي كبري واشمخي فالجنى الموعد طب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركما لله إيه إذا عدا الهجرتين وما لما أحدا تاريخنا يكون بيغنتهي صدق ربيع الثاني kun afar boqol iyo afartanka hijiriya warkii oo koban askarta khilaafada oo weerar kula wareegeen saddex tuulo oo ku yaalaan kunar ee wilaayada qurasaan ciidamada khilaafada wilaayada ciraaq oo duqayn la beegsaday fariisan ay lahaayeen murtadiinta xashda cashaa'irka warkii oo fidsan aynu ku bilowna wilaayada qurasaan askarta khilaafada oo weerar kula wareegeen saddex tuulo ku yaalaan kunar ee wilaayada qurasaan talo saarasho alla kadib askarta khilaafada ayaa darad weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ku qaadeen fariismo ay xarakada riddada taalibaan ku leeyihiin deegaanka manoki oo dhaca gobolka kunar waxayna gacan ku-hayntoodii la wareegeen tuulooyinka jeyshel p p l iyo yaqajiinah waxaa sidoo kale dilal iyo dhaawacyo u geysteen tiro murtadiina ah. sidoo kale mujaahidiinta ayaa soo qanimaysteen hub iyo rasaas badan allah ayaa weydiisanaynaa inuu addoomihiisa makaniyo una furo fadligiisa ballaaran haatan aynu u dhaqaaqno wilaayada ciraaq kirkuuk waxaa shalay shan hoobiye oo cabirkoodu yahay lixdan milimitir lala beegsaday fariisan ay murtadiinta cashaa'irka ku leeyihiin tuulada kurdunaasir ee ku taala deegaanka rashaad allah ayaan weydiisanaynaa inuu ku dhibaateeyo isla korkuuk waxaa la dilay laba ka tirsan booliska ilaalada goobaha laga soo saaro shidaalka kadib markii askarta khilaafada ay rasaas la dhaceen iyagoo ku sugan tuulada idriis qabas oo dhaca koonfur galbeed deegaanka dibsa allah ayaanu ku mahadsan isla wilaayada ciraaq ayaanu ku guda jirnaaye naynawa waxaa guryahooda loogu daatay oo la dilay saddex ka tirsan sirdoonka ciidanka raafidada xilli ay ku sugnaayeen deegaanka baaduush sidoo kale wilaayada ciraaq diyaala waxaa la burburiyey gaari haamar ah ay lahaayeen ciidanka raafidada kadib markii qarax miino lagula eegtay deegaanka alnida oo dhaca waqooyi baray balduruus dhammaan wixii la socdayna waxay ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac allah ayaanu ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada soomaaliya waxaa la dhaawacay xubin ka tirsan sirdoonka riddada soomaaliya kadib markii askarta khilaafada ay rasaas la dhaceen isagoo ku sugan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan allah ayaan weydiisanaynaa inuu soo dadejiyo halaaggiisa halkaas ayaan ku soo gebgabaynaynaa warkii maanta aad kala socoteen idaacadda alijrateen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجهاد قد مضينا تحت رايات العقاب هللي هللي هللي سور الحراب كبري كبري كبري طال الغياب هللي سر الحراب